bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimat alajruumiya gaar ahaan juskii labaad mansuubaat alasmaa ayaynu ku guda jirnay markaa waxaynu soo qaadanay sideed ka mid a baabkaasi mansuubaadka markaa kii sagaalaad ayaa sheekhu raximah llahu tacaala doonaya inuu halkan ka bilaabo qaala almusanifu raximahu llah baabu lmustathnaa haadaa maxalu haadaakani baabulmustathnaa kala soo reebaayo baabkiisii weeyi wa adawaatu listithnaa'i adaadka iyo aalaadka wax lagu soo reebaayi hamaaniyatun sideed weeyi xarfun xaraf weeyi biitifaaqin midowna xaraf ku ah wahwa xarafkaasi ilaa ilaa weeyi wasmaani laba ismi weeyi biitifaaqin midowna ku a ah laba ismi wahumaa ay ay lismaani labada ismi hayrun hayrun weeyi wa siwan iyo siwan weeyi biluqaatihaa ay maca luqaati siwa siwa luqaadkeedana tiyoo lala qabo fa innahu amar iyo shaniye yuqaalu waxaa la idhaahdaa fiiha ay fii siwan siwan dhexdeeda waxaa la idhaahdaa siwan baa la idhaahdaa ka ridan ridan xaale ay la mid tahay wa baa la idhaahdaa ka hudan hudan xaale ay la mid tahay wa sawaaun baa la idhahdaa ka samaaun xaalo ay lamid tahay wa siwaaun baa la idhahdaa ka binaaun xaalo ay lamid tahay wa ficlaani laba ficil weeyi biitifaaqin midowna ku a ah laba ficil wa humaa ay ayilficlaani labada ficil laysa layse weeyi iyo walaa yakuunu weeyi iyo wa mutaradidun mid noqnoqonayo weeye bayna alficliyati ficilnimo iyo walxarfiyati xarafnimo dhexdood waa mid mutaradida wahwa mutaradidku khalaa khalaa weeyi wa cadaa cadaa weeyi waxaashaa xaashaa weeyi wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa fiihaa ay fii xaashaa xaashaa dhexdeeda waxaa la yidhaahdaa xaasha baa la ydhaahdaa waxashaa baa la ydhahdaa marka halkan sheekhu raxima allahu tacaala waxa uu ka gudagelayaa baabka loo yaqaano alistinaa waana noocii sagaalaad ee ka mid ahaa mansuubaadka waana fii bacdi axwaalihi mustanahan marka aynu tilmaamayno marka mustanuhu waxa uu leeyahay tacriif min xayu luga min xayu alisilaax arkaanna waa luqada xagga luqada waxaa la idhahdaa alikhraaju muطlaqan waa saarid wuxuun la saaro ayaa la dhahda xagga luqada alikhraaju mulaqa xagga istilaaxna waxaa la dhahdaa alikhraaju biilaa aw biixdaa akhawaatiha maa lowlaahu la dakhala fi lkalaami saabiq waxaa la dhahdaa alikhraaj waa saarid biilaa ilaa wax lagu saaro aw ixdaa akhawaatiha ama ilaa walaalaheed mid kamida ah wax lagu saaro ma shay baa lagu saaray maaga oo lawlaahu ikhraajka ilaada lagu saaray haddii aanu jiri lahayn la dakhala fi kalaam saabiqi hadalka hore ayuu geli lahaa oo hadalka hore ayaa uu la mid noqon lahaa hadalka hore xukunka uu yeeshay ayuu isna yeelan lahaa laakin waxa ka saaray hadalkaa hore ilaadaa ka saartay masle fanaada waa tacriifkiisi min xayu listilaax waa alikhraaju biilaa aw biixdaa akhawaatihaa ma lawlaahu lakana daakhilan fi lkalaami saabiq masle fanaynta kitaabkuna wuxuu idinku tacriifinaya wa alsmu almadkuuru bacda ilaa aw ixdaa akhawaatiha mukhaalifa lima qablaha nafyan wa ihbaata waxaa la yidhahdaa bu uhi waa alismu waa magaca ismiga almadkuuru la sheego bacda ilaa ilaa dabadeed la sheego aw ixdaa akhawaatiha ama walaalaheed mid kamida dabadeed la sheego mukhaalifan xaalo uu yahay ismigaasi mid ku khilaafsan limaa qablaha ay limaa qabla ilaa ilaada waxa ka horeeya nafyan xagga diidmada wa ihbaatan iyo xagga sugitaanka macnaha caynkaasu aadkuugu sii tafsiiriyo wuxuu ku yidhi wamacnaa hada ana xukma maa qabla aadaati اlاstinaai yakhtalifu maca maa bacdaha min jihati اnafyi wاlihbaati fain kaana muhbatan kaana maa bacdaha manfiya sidaasuu yidhi wuxuu yidhi macnaha arrintan looga jeedaay ana xukma maa qabla adaati اlاstinaa adaatulistinaaga waxa ka horeeya xukunkoogu yakhtalifu waxa uu khilaafaya oo u ku khilaafsanaanaya maa bacdaha waxa iyada ka dambeeya min jihati nafyi xagga diidmada wاlihbaati iyo xagga sugitaanka fain kaana muhbatan mid muhbat ah hadii uu yahay waxa ka horeeya ilaada kaana maa bacdaha waxa iyada ka dambeeya manfiyan manfi buu noqonaya aduu qaaciduu sheekhu kuu khulaaseeyey ah alstinaau min muhbatin manfiyun wlstinaau min manfiyin muhbatun qaacidadaas kuu khulaaseeyey qaacidada nuxurkeegu waa intaa alstinaau min manfiyin shay manfiya hadii wax laga soo reebo oo wax laga soo istinoodo muhbatun muhbat weeyi wlstinaau min muhbatin shay muhbat ah haddii wax laga soo reebana manfiyun manfi weey qaacidadaasu sheekhu intaa kugu khulaaseeyey tusaaleaad wax ku fahmaysaane qaama alqawmu ilaa zaydan qaama alqawmu iminka waa muhbat soo ma dee nafyi kuma jiro soo muhbat ma waxa ilaada ka horaya waa muhbat soo ma waxa ka dambeeya muxuu noqonayaa manfi buu noqonaya oo macnuhu muxuu noqday alistithnaau eh, min muhbatin manfiyun baad haysaan soo ma zaydan haye iyadana muxuu noqday alistinaau min manfiyin muhbatun ka damba muhbat noqonaya marka waana qaacidada saa ufahandaan tacriifkiisi waan isla garanay arkaan buu leeyahay adaba sheekh arkaan ayuu leeyahy arkaantiisu waa almustathnaa waa kii la soo reebayy wlmustathnaa minhu kii wax laga soo reebayy adaat lstinaa adaadkii wax lagu soo reebayy iyo alistinaau oo camalka inaad qabanaysidba meena afar rukni an afartaa rukni ayaa u leeyahay baabkan waa almustathnaa oo kala soo reebaya iyo almustathnaa minhu oo ka xaggiisa wax laga soo reebaya adaat listithnaa aalaadkii wax lagu soo reebayey iyo alistithnaa oo camalkan aad qabanaysida masla ila alistithnaa waa masdar waayahay markaa sheekhu raxima allahu waxa uu cabiray adaad buu cabiray tacbiirka caynkan baana ka fiican asalkii hore tacbiirku cabiray oo xuruuf istina isagu odhan jiray waayo de xuruufu maba wada ahe ilaa afar baaba loo qaybin doonaa sooma marka adaadkaa ka fiican marka adaadkan waxaa loo qaybinayaa afar baa horta waa guud ahaan marka la eego waa sideed sideedna waxay kasoo baxayaan waa markaynu siwan biluqaatiha adaad waaxida kasoo qaadno ayay noqonayaan sideed sideedaasi afar qismi baynu ku dhisana afarta qismi maa huwa xarfun biitifaaq wa xaraf alan ah isku waafaqsan yahay waa ilaa waana umulbaab iyo maa huwa ismu bitifaaq wax ah ismi layskuna waafaqsan yahay waa hayrun iyo siwan maca luqaatiha iyo ficlaani bitifaaq wax ah iyo maa huwa ficlu bitifaaq wax ah ficil laysku waafaqsan yahay waa layse iyo laa yakunu laakiin itifaaqaasi sheekhu uu soo guuriyey ee uu soo naqliyey yani waxa weeya waa muntaqid bayn dikru itifaaqi muntaqid waa la bushiyey sababta oo ah kitaabka oo muqadima waxaynu ku soo marnay khilaaf ka taagnaa oo mashhuur ahaa layse in laysku hay oo culimmada qaarkood ay lahaayeen waa xaraf ay ku tegeen culimmada qaarkoodna ay lahaayeen waa ficil ay lahaayeen sida asixiina uu ahaa in ay ficil ahay sooma marka khilaaf baa ka taagnaa khilaaf baa ka taagnaa markaa sheekhu itifaaqan uu leeyahay waa itifaaq yacni waxa uu tilmaamayaa un sida mashhuurka ah ee macruufka ka ah fii kutub alcarabiya ayuunbuu tilmaamaya taa waana saa u qaybta afraadna waa mutaradid maxay mutaradid u tahay bayna alficliyati walxarfiya xarafna waa noqotaa ficilna waa noqdaa oo muxuu ujeedaa annahu yustacmalu taaratan ficla mar ficil baa loo isticmaalaa wa taaratan xarfa marna xaraf baa loo isticmaala marka aadaadka khulaasadoodu maxay noqonaysaa afar baynu u qaybinaynaa sideeda maa huwa xarfun biitifaaq waa ilaa halkaa inoo dhig maxaa hadhay toddoba dhe huwa ismu biitifaaq waa hayrun iyo siwan maxaa hadhay shan dhe ma huwa ficlu bitifaaq waa sida sheekuu maray waa laysiya laa yakuun maxaa hadhay saddex waa mutaradidatun bayna alficliyati walxarfiya sideeddii saasaa loo kala qaatay wuxuu yidhi sheekhu aadaat listinaai adaadka iyo aalada wax lagu soo reebaa amaaniyatun sideed weeyi xarfun weeyi biitifaaqin xarafku ah wa huwa xarafkaasi ilaa weeyi wasmaani laba ismi weeyi biitifaaqin midowna laba ismi kuwa wahumaa ay aylismaani hayrun wasiwan weeyi biluaatihaa maca lugaati siwan siwan luqaadkeegana lalaqabo oo siwan lugaad baa ku banaan luqaadkiibuu kuu tilmaamo wuxuu yidhi fa inahu amar iyo shaniya yuqaalu waxa la odhan fiihaa siwan dhaxdeeda siwan baa la odhan ka ridanna xaalo ay lamid tahay oo ridan bay la wasan tahay markaynu nidhaahno siwan iyo ridan waa isku mid wa suwan baa la odhan waa hudan biwasni hudan hudan bay markaana ku timiday wa sawaaun baa la odhan biwasni samaaun wa siwaaun baa la odhan biwasni binaaun marka waa imisa afar sooma afartaasi wuxuuna leeyahay sheekhu wahadihi alakhiira hiya agrabuha wa qalla man dakaraha tan dambe ee ah siwaaunka binaa ka binaaun la mid ihi iyada ayaa ugu qariibsan cida sheegtayna waa aybay yar tahay wa miman nasa calayha alfarisi fi lxuja culimada caddeeyeyna waxaaba kamida ee nas ka dhigay caddeeyey sheekha farisi ka kolkaa siwan luqaadkeega markaynu ku darno iyadoo oo luqaadkeegina ay weheliyaan oo gaar aan loo kala tirinin wayan macnuu saa ufahmi ayay sideed yihin adaadkaasi wa ficlaani laba ficil weeyi biitifaaqina ku ah wahuma ay lficlaani layse iyo walaa yakun weeyi wa mutaradidun weeyi mid mutaradid ah oo noqnoqonaya oo wareegaya bayna alficliyati ficilnimo iyo walxarfiyati xarafnimo wahwa mutaradidku khalaawa cada waxaashaa weeye intana wa inti mutaradidka wax adag kuma jira wa yuqaalu waxaa la odhan fiiha ay fi xaasha xaashaa luqaad ku banan bu haddana sheegaya xaashaa waa la idhahdaa biihbaati alifayni labada alif waa la sugaa labada alif maad garanaysin waa alif alakhiira iyo alifta hore labadaba waa la sugaa xaashaa waa la dhahdaa waxaa la idhahdaa ba ku yidhi xaasha bixadfi alif alakhiira alifta dambe meesha ka saar xaasha maxaan goynay aliftii dambaan goynay wa xashaa baa la dhahdaa bixadfi saddex sibood baa lagu dhawaaqaa xaasha labadii alif waa la sugay xaasha aliftii dambaa la goyey xasha aliftii horaa la goyey masl kuma jiro kadibna wuxuu gudagelayaaba xukunkii ismiga mustafnaha la soo reebaya u maadaama oo uu kuu sheegay tacriifkiisii aan sheegnay adaadkiina inay sideed yihiin aan sheegnay qaybaha ay adaadkani u qaybsameenna aynu sheegnay mustafnaha ismigan la meesha lagu sheegay xukunkiisii buu doonaya inuu gudagalo xukunkaasina wuxuu ku horraysiin doonaa mustatnaha ismiga lagu soo reebo ilaa ilaa ismiga lagu soo reebo haddii aad fahantid adaalka kale waxaa lagu soo reebayana waa banaanyaal waa lagugu xawili doonaaba ilaa waxa ka dambeeya hadii aad fahantid xukunka uu qaatay waxa kalena waad fahmi doontaa waaba lagugu xawili doonaa markaas si fiican ugu fiirsada kutubtii horena waynu kusoo marnay falmustanaa ka lagu soo reebay biilaa ilaa ka lagu soo reebay yunsabu waa la nasbin idaa kana hadii uu yahay alkalaamu kalaamku taaman mid dhammaystiran hadii uu ahaado kaasoo muujaban la sugay wuxuu ku leeyahay mustafnaha lagu soo reebay ilaa waxa waajib ah in la nasbiyo haddee hadalka laga helo laba arrimood laba shardi labada shardi waa kalaamkan uu ku jiraa iyo haddii uu yahay tam shardiga labaadna waa haddii uu yahay muujab oo looga jeedo muhbat maa macna tam wamaa macna almuujab sheekha qaadaa dhigi doona insha allah laakiin fahm ismigan mustanaha ah ee lasoo reebayo ee ilaa lagu soo reebay waa la nasbin in la nasbiyaana waa waajib haddee hadalkaa laga helo laba shardi haddee uu yahay kalaamkani tam maxaa looga jeeda isagaa noo sharixi doona iyo inuu yahay muujab haddaynu hor dhacnana tam waxaa looga jeedaa ismiga mustathnaa minhuga ah ee wax laga soo reebaya waa inuu sheegan yahay muujabna waxaa looga jeedaa kalaamkan maadaama oo la helay mustathnaa minhugii ilawaynu sheegno taamnimada ku xidhantee muujabnimadana waxaa looga jeedaa kalaamku waa inaanu ahayn manfi mid la anfiyey waa inaanu ahayn oo nafyi iyo shibhu nafyi waa inaanu ka horraynin aanu gelin labadaa shardi haddii aynu helno mustanihii lagu soo reebay ilaada in la nasbiyaa waajib ah ama mutasil ha noqdo ama munqadic ha noqdo isaga qaadaa dhigi doona falmustanaa ismiga lasoo reebay bilaa ilaa lagu soo reebay yunsabu waa la nasbinayaa idaa kaana haddii uu ahaado alkalaamu kalaamku taaman mid dhammaystiran taamkaasoo muujaban la sugay wataamu taamku huwa taamku maay ay ladii ka weeyi dukira la sheegay fiihi ladiga dhexdiisa almustathnaa minhu kii isaga wax laga soo reebayey mayna basiidayn wlmuujabu muujabku huwa muujabku alladii ka weeyi lam yataqadam aanu ka hormarin calayhi ladiga nafyu nafyi aanu ka hormarin walaa shibhuhu ay walaa shibhu nafyi nafyi wax shabahana aanu ka hormarin wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala allah sarreeyo qowlkiisa iyo wixii lamid a ah way ka cabeen minhu ay min annahri wabiga xaggiisa ayay ka cabeen ilaa qaliila in yar mooyaane iyo waka qawlika oo dhahdaada iyo wixii lamid ah weeye aad tidhi qaama waxay istaagay alqowmu qoomkii baa istaagay ilaa zaydan zayd mooyaane wakharaja naasu dadkii ayaa baxay ilaa camran camr mooyaane sawaaun ay mustamun waxa siman kaana alistinaau istinuhu ahaayaan mutasilan mid muttasila oo xidhiidhay kamaa mahalnaa sida aynu tusaalaynay ow munqaican ama mid munqaica oo kala go-an ahaaya wadalika tusaale naxu qaama waxaa istaagay alqowmu qoomkii baa istaagay ilaa ximaara dameer mooyaane waaya muxuu ku yidhi sheekhu mustadnaha ilaada lagu soo reebayo ilaada ka dambeeya in la nasbiyo ayaa waajiba kalaamka haddii laba arrimood laga helo labada arrimood waa inuu taam yahay muujabna waa inuu yahay taam maxaa looga jeedaa waa in hadalka lagu sheego mustatnaa minhugii wax laga soo reebayey muujabkana waxaa looga jeedaa nafyi iyo nafyi wax shabaha inaanu ka horaynin tusaalayaal buu inoo tiriyey aayad qur-aan uu keenay fa sharibuu minhu ilaa qaliila fad waa xarfu cadaf sharibu waa ficil iyo faacil shariba waa ficil maadi mabniyun cala dam litisaali biwaawi ljamaca wawaawi ljamaca mabniyun cala sukun fi maxali rafcin faacil walalifu faariqatu bayna waawi lmufradi wa waawi ljamaca haye minhu jaariya majruur weeyi waxaynu ku tacalujinaynaa sharibuu ilaa waa xarfu istithnaa qaliilan waa mustathna mansubu calaamat nasi fatxatun daaratun cala akhirihi meesha waxaa inoo yaalla arkaanta inaynu ka soo saarnaynu doonana culimay arkaantii aan ka soo saarne fasharibuu wowga ku jiraay waa mustathnaa minhigii wax laga soo reebayey ma hayna qaliilan waa mustathnihii la soo reebayey ilaa waa adaatu istithnaagii wax lagu soo reebayey camalkaynu qabanayna istithnaa la dhahdo arkaantii ma hayna eeg shuruudan ismiga ilaada ka dambeeya waxa waajiba baynu inaynu nasbino kalaamka markaynu laba arrimood ka helno kalaamka ka horeeya soo ma kalaamka ka horeeya ta ma oo taa mustan minhigaa la sheegi jira mustan ma sheegan yahay ha ayna mustan minhu waa wowda sharibuda ku jirta muujab ma yahay mise wuu yahay o dee manfi kama fasharibu ma nfi baa ka horeya mishigu nfi me midna kama horeeyo liajli dalika waxa waajiba ilaa qaliilan in la yidhaahdo intaa ma ya qaama alqawmu ilaa zaydan oo caasha garatay ma intaa m maad ku noqona ilaa ajribi ina de wa alqawm waa mustina munigi kalaamkuna musbada ilaa zaydan iyo arabteeda basid ilaa waa adaatu istina zaydana waa mustani wa kharaja naasu ilaa camrana waa hakada iyadun buu lamid yahay sheekhu wuxuu kuu sheegay mustanoha lasoo mustan istinahani ha noqdo mid mutasila ama ha noqdo mid munqadica misle fanayntaan oo mutasil maxaa tahay mutasilkan kuu sharaxa buu kuyidhi sheekhiyo mutasilka an yakuna almustathnaa bacda min almustathnaa minhu ah, mustanahan lasoo reebay mustanaa minhuga laga soo reebayo bacdi ka mida waanu waanu la jinsi yahay masle fanaada bal aayadda dib ugu noqo fa sharibuu minhu ilaa qaliilan qaliil kan yar ee lasoo reebay dee kuwa horu ka mid yahay qaama alqawmu ilaa zaydan zaydkan yuu la jinsi yahay dee qoomkuu la jinsi yahay kharaja naasu ilaa camran camar yuu la jinsi yuu ka mid yahay waa bacdi ka mid a naaska de mayna sax noqon waa mutasil soo ama mutasil ha ahaado ama munqadic ha ahaadee haddaynu ka helno labadaa shardi maxaa waajib buu ku yidhi in la nasbiyo ayaa waajib ah in la nasbiyo ayaa waajib ah waayahay in la nasbiyo ayaa waajib taa shardigiis waa sida waana saa ula in la nasbiyo ayaa waajib noqonaysa haddaynu labadaa shardi onoo kalaamkii uu taam yahay muujabna uu yahay istinaha ilaada mustatnaha ilaada ka dambeeya ama mutasil ha noqdo oo mustatnaa minuga la jinsi ahaado ama ha ka jinsi ahaadee mar haddaynu labadaa shardi helnay waxa waajiba ah in la nasbiyo lagu habsaaminina qaama qawmu ilaa xmaarana waami waa munqadi waa maxay allaa yakuna almustathnaa bacdan min almustathnaamin ma isku jinsi ba dee ximaarku sheekh ka mid maaha qoomka ma ka mid ba me ka mid ma ka mid maaha ya marka muna munqadic ahayn waa munqadic haddana maadaama labadii shardi aynu helnay maxaa waajib noqday in la nasbiyo markaa taa waanad saab duubtaan hal xaalad aynu hayna xaalada halka xaalo waa maxay waa wujuubu nasbi mata ida kana alkalaamu taaman muujaban ma macna tam an yudkara fiihi almustathna minhu ma macna almuujab anlaa yataqadama calayhi nafyun walaa shibhu وسواء كان متصلا أو منقطعا ما معنى المتصل أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه ما معنى المنقطع ألا يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه وحبا قاري كسو وإن كان الكلام كلام كهدي ويهي تاما مثل ما يستيرن هدي ويهي تام كأو غير موجب من مدى الصغي آن أهين جاز وحبنان في المستثنى كلا سور ريبيو البدل بدل بابنان iyo wa nasbu nasbe ayaa banaan cala lstinaai lagu nasbiyo ah, laabuda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi wlarjaxu sida raajixi fi lmutaili mutasilka dhexdiisana ku raajixi albedelu bedel wey e yujcalu on soo sheegay yaa aaliba khud faaidatan maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel soo ma qawaaidka waa laska wlarjaxu sida raajixa ay fi lmutasili mutasilka dhexdiisana raajixa ku ihi albedelu bedel weeyi bedelkiibuu kuu fasiray ee yujcalu waa la yeelayaa almustatnaaka la soo reebay bedelan bedel baa laga yeelayaa min almustathnaa minhuna laga bedelo una macnu idin dhicinada mustathnaa minhugii baa laga bedelaya fayatbacu waa raacayaa ay huwa mustathnaha la soo reebay hu mustathnaa minhuga fii iraabi ay fii iraabi mustathnaa minhu mustathnaa minhugu iraabkiisi ku raacaya wadalika tusaale naxw qowlihi tacala allah sarreeye qowlkiisa iyo wixii lamid a weeyi maa facaluuhu may samayn ilaa qaliilun in yar mooyaane qaliilka oo minhum ayaga ka mid ah waaya intan waa nufaanay la tahay waa xaaladda labaad ee uu yeelanayo mustanaa ilaada ka dambeeya mustanaa ilaada ka dambeeyaay haddii uu noqdo tam tam waynu garano hore inuu fahnay mustadaaminigu uu sheegan yahay hal shardi baa laakin la waayay waa hayru muujab nafyi wuxuu ku yidhi sheekhow mustanaha ilaada ka dambeeya laba xaalaa ku banaan bedel baa kuugu banaan bedel bedel waa maxay ya bedelka macneheegu waxa weeyaan mustana minigu icraabka ku raacaya mustana miniga hore hadduu marfuuc yahay marfuuc ka dhig hadduu mansuub yahayna mansuub ka dhig haduu majruur yahayna majruur ka dhig waa qowlkaas ka labaadee ku banaani waa maxay waa annasbu cala alistina in istinanimo lagu nasbiyo weeye ma fanaynta iyo in istinanimo lagu nasbiyo labada weeye hadaba eeg istina waxaanu baranay inuu laba qaybsamo mid munqadica iyo mid mutasila hadaba hadii istinihii mutasil noqdo waxa raajix ah bedelkaa raajixa ah. bedelka ayaa raajixa ah. mustanuhu hadii uu noqdo munqadicna maxaa raajix noqonaya nasbaa raajix noqonaya waana saa u kala marka labada arjixiyo saasay ku kala dhisan yihin kalaamkii waa taam waa hayru mujab ismigii ilaada ka dambeeye mustanaaha ah ee xukunkiisa aynu baranaynay laba arrimood baa ku banaanaanaya albedel wanasbu cala listina baa ku banaananaya in la bedelo oo awjuul icraabka ka hore lagu raaciyo kolba ka hore waxa uu icraaban yahay iyo in istinanimo lagu nasbiyo haddaba istini waxaynu baranay inuu laba uqeyso mutasil iyo munqatice mutasilka waxaa raajixa in la bedelo in la bedelo oo bedelkana loo jeedo mustanaha in la raaciyo mustatna minhuga icraabkiisa haddii uu munqadic yahayna waxaa raajix noqonaya in la nasbiyo labada qowlna inayd kala fahamteen baan filaya soo basiid ma wain kaana hadduu yahay alkalaamu kalaamku taaman mid dhamaystiran hadduu yahay taamkaoo hayra muujabin aan musbata ahayn jaaza waxa banaan filmustathnaa kala soo reebayo albedelu bedel ayaa ku banaan iyo wanasbu nasba ayaa banaan cala listina istinanimo lagu nasbiyo walarjaxu sida raajixa ihi filmutasili mutasilka dhexdiisana raajixa ku yahi albedelu weeye ee yujcal waa la yeelayaa Ah, almustana kala soo reebayo bedelan bedel ayaa laga yeelaya min almustana minhuna laga bedelo fayatbacu waa raacaya ay huwa mustanuhu hu mustana minhuga fii iraabi ay fii iraabin mustana minhu buu ku raacaya wadalika tusaale naxwi qawlihi tacala allah sareeya qowlkiisa iyo wixii lamid aweeye maa facaluuhu may samayn shaygii ilaa qaliilun in yar mooyaane qaliilka oo minhum ayagii ka mida waayahay maadaasi naafiye weeyi facaluuhu ficil iyo faacil iyo mafcuul weeyi ilaa xarfu istina weeyi qaliil waa la godan waxaynu ka bedelanaa facaluuhu woga ku jira waana bedelu bacdi min alkuli ya waana dee la jinsi qaliilkani facaluhu wow ku jira laleeya may samaynaan laga anfiyayo ficilka ayuu qaliilkani ka mid yahay sheekh muna mutasilahayn marka maxaa markaa raajix noqday albadalu ilaa qaliil marka aayadda saas aya quraadin akriye wlmuraadu ujeedada bishibhi nafyi looga jeeday annahyu nahyi weeye wadalika tusaale naxu qawlihi tacaala walaa yaltafit yaanu daymaanuna milicsan minkum xaala uu idinka idin ka mid yahay axadun ruuxna ila mra'atuka haweenaydaada mooyaane wlstifhaamu weeye wadalika tusaale naxw waman axadkeeba yaqnadu ka quusanaya ay huwa manku min raxmati rabbihi rabbigii raxmadiisa kaka quusanaya waayo ila daaluuna kuwa anbadee baadiyoobay mooyaane waka shibu nafyi maxaa looga jeedaa wuu ku baraya ila waxaa lagu yidhi anlaa yataqadama calayhi nafyon walaa shibhuhu baa lagu yihi soo ma shibhuhu muxuu ahaa shibhu nafyi waa maxay shibhu nafyi waa nahyi soo nahyi garan maysid ya iyo istifhaam istifhaamtana waa istifhaamtii inkaarigahayd weyaan istifhaamta laba qaybsantahay waa istifhaamta inkaariga loo yaqaano wey iska ilaaliya walaa yaltafid laadani waa naahiya weeye yaltafidna waa ficil mudaari majzuumun bilah annaahiya calaamada jismadan waa idin muuqataa waa sukuunka weeyi minkum waa jaariya majruur xaala xaala la icraabaya ya xaala la icraabaya axadun axadun waa maxay waa faacilkii weeyi axadun waa faacilkii ya ayna saaxib alxaal ya culima ayna saaxib ulxaal ya maxaalkan dib ugu noqon kan maska laabnaa jari ma jirka saaxibulxaal maya axadunta ayaa saaxibulxaala saaxibulxaalka shuruuddiisa masaajid ya imise shardi wala afara saaxibulxaalka shuruuddiisa masaajid culima ha saddexa intu sheekh uu sheegay mise maxay ahayd laba shee maxay ahayd ya haddaad ka naxdaan waxba kama jawaabi kartaan cashirkiina lama soo akriy markaa ka muuqata an yakuna macrifa o an yakuna nakira bimusawiqin saaxibulxaalka shuruuddiis intaas soo ma ayna musawiq waa taqadumka weeyaan taqadumka weyaan qaacido kala qaado oo waatay odhan jireen idaa taqadama idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan bay odhan jireen idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan nakirada nactigeegu xagga hore hadduu ka soo xaal baa araba iminka u fiirso walaa yaltafid axadun minhum walaa yaltafid yaanu daymoon axadun ah, axadka oo minkum mina halkaa ka sifaynen wuu ka soo hormaray ma idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan qaacidadii ku dabaqantay da musawiqiina waynu haynaabad waa inaad insha alla dib ugu noqdaya ilaa imraatuka ilaa waa maxaad icraabana ilaa waadaatu istina soma haye imraatuna waynu bedelanaa de ya laba qira'a ku sugane ila mra'ataka iyo ila mra'atukataynu usocna waa ila mra'atuka ya ila mra'atuka waka waa la jinsi dee sooma ila mra'atuka istifaamtina waatan waa istifaamin kaariye waman axadkeeda yaqnadu ka quusanaya ay huwa manku min raxmati rabbi rabbigii naxariistiisa ila daaluuna kuwa aan baday mooye man raabkeeda waa fudayda ismi istifhaam fii maxali rafca mubtada yaqnatu ficil mudaaric faacilkii waa huwa haye jumladu fi maali rafca khabar min raxmati jaari majruurka yaqnatu iskaga tacaluji raxmat mudaafo rabbina mudaaf ilay rabbi mudaaf haaduna mudaaf ilay ilaa adaatu istithnaa adaaluuna iyaynu ka bedelnaa faacilka yaqnadu ee huwadaynu ka bedelanaa inta waa mutasila xagkaa u daadiya wاnasbu nasbo fi lmustathnaa mustathnaha la nasbiyo mustathnaha almutasili mutasilka carabiyun carabi weeyi carabiga oo jayidun wanaagsan waqad quri'a waaba la akhriyey bihi carabiga jayidkaa fi sabci sabcada dhexdeeda ayaa lagu akhriyey fii qaliilun qaliilun dhexdeeda ayaa lagu akhriyey iyo wamra'atuka wamra'atuka dhexdeeda lagu akhriyey maxaan saa leeya fii qaliilun arfu jarayn maxaa u jari weyde ya waa xikaayo maasha alla waa dhaadhacay naxwi soo maaraytan waa xikaayo lafdiga sidii hore waa aan kaga xikaayon majrugu calaamati kasrati muqadaratu ala akhir manaa mid hore istaqaal maxalli bixarakati alxikaaya maxaa kaloo inoo banaan fii qaliilin wa maraatika oo xarfi jirka inu camal siinada labada qowlba jaaza wa jaaza waa inaad ka fakan muxuu ku marka wa nasbu nasbo la nasbiyo fi lmustafnaa kii lasoo reebay almutasili ee mutasilkaa in la nasbiyaan hadda maxaynu soo baranay bedelun bu ahaa soo ma dee carabiyun nasbaha laftiisu waa carabi jayidun wanaagsan waqad quri'a bihi waaba lagu akhriyey fi sabci sabcada dhexdeeda ayaa lagu akriyey fi qaliilun iyo wamra'atakaba lagu akriyo waxa weeyaan waa la nasbiyu kuleeya waa la nasbiyey oo waa qira'a iyaduna jirto oo sugan buu kuleeyahy marka laysa biradi'in bal huwa fasix radi maba ahe waa fasiixba inkastoo itbaacu uu kasii ajwadsan yahay laakiin iyada lafteeda haddii la nasbiyo eh, mustaniya mutasilka ah aynu lahayn bedelka ayaa raajix ku noqonaya he he waa carabi jayida oo fasiixa hadda mislefani halkaana maxay nagaga baxay weli way noo socotaay wain kaana alistinau istinau haddii uu yahay munqadican munqadic haddii uu yahay falxijaaziyuuna nimanka xijaaziyiinta leedhaa waa nimanka qur-aanku luqadooda kusoo degee yuujibuuna waxay waajibinayaan xijaaziyiintu annasba nasbayba waajibinayaan iyagu wadalika tanaxu qawlihi tacaala maa lahum ayaga uma sugna nimanka nasaaro bihi ay biqatli ciisa ciise dilkiisa min cilmin ay cilmin wax aqooni ila tibaaca dani mala raacistii mooyaane wa tamiimun reer tamiim yurajixuuna way rajaxayaan reer tamiim hu ay ay nasba nasbaha ayay rajaxayaan wayuujizuuna way banaynayaan reer tamiim alitbaaca itbaacana way banaynayaan naxu maa qaama lqowmu qoomkiis may taagin ismu taagin ilaa ximaaran dameer mooyaane o ilaa ximaaru dameer mooyaane waaya intuunbu daba socdaa mayla socdaan waa intii idiin faahfaahinbu daba socda kalaamka taamkaa ee khayru muujabka a ah laba qowl baa ku banaanaa in la nasbiyo iyo in la bedelo istifnanimo lagu nasbiyo iyo in la bedelo labaynu u kala qaadnay oo mutasil iyo munqadic baynu marnay mutasilka waxaa raajix ah in la bedelo oo mustafnaa minuga icraabka lagu raaciyo walow nasbaha mutasilka la nasbinayaa carabi jayidaba ha ahaadee ma intaas maynoo dhacday mustanuhu haddii uu yahay munqadicna waxaa raajix noqonaya nasbu cala stina baa raajix noqonaya hadaba nimanka loo yaqaano xijaaziyiinta waa nimanka qur-aanku uu kusoo degay luqadooda weeyaan e iyagu waxayba waajibinayaan in la nasbiyo ayay waajibinayaan oo waajib ay ka dhigayaan aayadda qur-aankana way daliishadeen icraabteeda waynu mari doonaaye nimanka reer banu tamiimna waxay leeyihiin maya nasbuhu waajib maahe waa raajix mar hadduu raajix yahay itbaaciina wuu banaan yahay masle banaada maxay ku yar kala tegsan yihiin waa waajib iyo waa raajix sooma xijaaziyiin maxay leeyihiin nas baa waajiba mar haddii waajib noqday dee bedel kalama imanaya meeshii oo loo leexda tamiimna maxay leeyihiin maya nasbuhu waa raajix itbaaciina waa jaa-is intaa masle bani markaa reer tamiim maxay leeyihiin ma qaama alqawmu ilaa ximaaran oo annasbu cala listinaa oo raajixa iyo maa qaama alqawmu ilaa oo jaaza litbaacu bay leeyihin ama xijaaziyiintii miyaa waxay leeyihiin maa qaama alqawmu ilaa ximaaran un dul fadhiiso waa waajiba aayadan qur-aankana waa u daliishadeen maadaasi naafiye weeyi lahum khabar soo taqadumay weeyi bihina waa jaariye majruur minta qur-aanka dhexdiisa zaa'idha o dhan waa siliya tawkiid dheh cilmuna waa mubtadiyo muahara hadda mayla socota ilaa waa adaatu istithnaa haye itbaacna waa mansuubun cala alistithnaa itbaac mudaaf fadlanina mudaaf iley sheekhow maluhu cilmiga ma ka mid mise ka mid maa ka mid maa sow ma marka haddana waa la nasbiyey de nasbaana ayaan waajiba inda cinda alxijaaziyiin halkaa maxaynu ku haynaa maxaynu haynaa ilama socotaane waxaynu haynaa laba xaaladood oo uu leeyahay ismiga ilaa naga dambeeya labada xaaladood ma waa wujuubu nasbi mataa idaa kaana alkalaamu taaman muujaban iyo xaalad labaad xaaladda labaadna waa maxay ya jaaza albedel wanasbu cala alistithnaa taana waynu kala qaadno munqadic iyo waxaynu u kala qaadnay iyo mutasil mutasilka waxaynu rajaxnay bedelka munqadicana waxaynu rajaxnay nasbaha intaa masle fahni xaaladii saddexaad u yeelanayna waa tan wain kaana haddii u yahay alkalaamu kalaamku naaqisan mid kala dhantaalana haddii uu yahay wa huwa naaqisku aladii ka weeyi lam yudkar aan la sheegin fiihi ladiga dhexdiisa almustathnaa minhu kii wax laga soo reebayey wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa istinaan istina ayaa lagu magacaabaa istinaasoo mufaraqan la faaruqiyeye kaana wuxuu ahaanaya almustathnaa mustathnuhu calaa xasabi alcawaamil cawaamisha qadarkooga ayuu ahaanaya fa yucdaa waa la siini ay huwa mustathnihii maa xukun ayaa la siin yastaxiqu u mudan lahaa y huwa mustanuhu hu maaga low lam tuujad haddii aan la heli lahayn ilaa ilaa haddii ayna meesha joogi lahayn washarduhu ay washardu naaqisi naaqiska shardigiisu kownulkalaami kalaamka ahaantiisa weeyi hayra iijaabin mid muhbata aanu ahayn wadalika tusalu naxu maa qaama ma kicin ilaa zaydun zayd mooyaane wamaa ra'aytu maan arag ilaa zaydan mooyaane wamaa marartu maan soomar ilaa bizaydin mooyaane iyo wa ka qowlihi tacaala wamaa muxamedun muxamed muuhaan ilaa rasuulun rasuul mooyaane iyo walaa taquluu ha odhanina cala allahi alla dushiha odhanina ila alxaqa mooyaane iyo wa ka qowlihi tacaala walaa tujaadiluu hala doodina ahla lkitaabi ahlulkitaab hala doodina ilaa bilatiita mooyaane hiya iyaduba axsan wanaaga badan waaya muxuu ku yidhi sheekhu toban jaajirunigune kalaamku hadduu yahay naaqis naaqis waynu isla garanay waa waxaan mustafnaa lagu sheegin sheekhuna uu kuu sheegay naaqis mar haduu yahay shardi kaleba shardigiisa kalena waa maxa wa inuu qaydi iijaabna yahay mar hadduu kalaamku naaqis yahay muujabna mahay waa qayru muujabo nafyi ka horeynaya masle faanaynta maxaa la samaynaya mustanihi maxaa la samaynaya dhib male mustanihii caamilkan ka horeeya wuxuu u bahanyi ma laga dhigaya culima ma wax baba mustanihi ilaada ka dambeeya haba isku dawakinine caamilkan hore muxuu u baahan yahay un isweydi hadduu marfuuc u baahan yahay marfuuc ka dhig marfuuca laba mid buu noqon dee inuu shaygaa hore mubtada ahaa khabarna uu u baahan yahay iyo inuu ficil ahaa faacil uu u baahan yahay soo ma iyo inuu nasbe u baahan yahay inuu tacalluq u bahan yahy mn taasuna hayn intii un ka dhigda intiiba uu kuu tusaaleeyo ma qaama ilaa zaydun waa maxay maad waa naafiye sow ma qaama waa ficil maadi sow ma ilaa waadatusutna mulqaata sow sheekh mafcuul uga dhig maa marartu ilaa bizaydin marimay gudbi jireen maxay u baahan tahay taalug lagu xidmo sooma uga dhig wama maxamedu ilaa rasuulun fahan muxuu ugu soo celiyay aayadan wuxuu kugu soo celinayaa faacilun hadduu taagnaanina faacil waxaan ahayn bu marfuuc noqon kara muxamedun waa mubtada mubtaduu muxuu u baahan yahay khabar sow maaha rasuulun sheekh khabar ka dhig walaa taquluu cala allahi ila alxaqaaiq qur-aanuba kuu keenay oo oh, walaa taquluu waxay u baahan tahay mafcuul soo ila alxaqada ilaa waadaatu istinaaum alqaada alxaqana mafcuul weeye inkastoo icraab kalena ay ku bannaanto culimmadu ay leeyihiin nacti weeyaan master maxduufuuna u yahay walaa taquluuha odhanina calallaahi alla dushii alqawla ay ayilqawla qawlka alqawla ila alqawla xaqa bay noqonaysaa ila alqawla alxaqa bay noqonaysaa marka qawlkaa go-an ayuu nacti u ta dambana waa iyadiyo u baahan walaa raabka kitaabkana w idin eray waa inaad fahamteen mayla tahay haddaan wada dul joogsanay laga khatare walaa tujaadilu ahlaalkitaabi ilaa bilati bilatida jaadalada iskaga tacalluji sheekh mayna basidayn hiya axsanuna waa siladii weeyi caaidkiina me mee caaidkii waa hiyada lafteedabade waka mayna basidayn intana xaaladii saddexaadna wata wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay naaqisa naaqis hadduu yahay wawa naaqisku alladii kaway lam yudkar aan la sheegin fiihi dhexdiisa almustathnaa minhu wayusamaa waxaa lagu magacaabaa istithnaan mufaraqan baa lagu magacaabaa kaana almustathnaa mustathnuu wuxuu anaya calaa xasabi alcawaamil cawaamisha fiiladooda fa yucdaa waxaa la siinaya huwa mustathnihi maa xukun ayaa la siini yastaxiqu u mudan lahaa huwa mustathnihu hu maaga low lam tujad ilaa ilaa haddii ayna jiri lahayn washarduhu ay washardu kalaami naaqisi kownulkalaami kalaamka aantiisa way gayra iijaabin musbala aanu ahayn maa qaama alqowmu ilaa zaydin wamaa ra'aytu ilaa zaydin wamaa marartu ilaa bizaydin iyo wa ka qowlihi tacala taala wey wma muxamadu ilaa rasuulu iyo wka qawlihi tacala walaa taquluu cala allahi ila alxaqa iyo wka qawlihi tacala walaa tujaadilu ahla lkitaabi ila bilatii hiya axsanu inta kale waa laqma un markay ufiirso wlmustatna kii lasoo reebay lagu soo reebay wasiwan lagu soo reebay biluqaatiha maca luqaatiha luqooyinkeedana tiyoo loola qabo majruurun mid la jaray weeye mustatnaasi biidaafati idaafa lagu jaraya wa yucrabu waa la icraabaya hayrun hayrun wasiwan iyo siwan bimaa shay baa lagu icraabi yastaxiqu mudan lahaa hu maaga almustathnaa ka la soo reebay biilaa ilaa ka lagu soo reebay wixii awjuhulicraab uu ka mudan lahaa ayaa lagu icraabaya fa yajibu waxaa waajiba nasbuhumaa ay nasbu hayru wasiwan baa waajiba fii naxwi qaamu way istaageen hayra zaydin zayd mooyaane wa siwaa zaydin mooyaane wayajuusu waxaa banaan alitbaacu itbaabaa banaan iyo wanasbu nasba ayaa banaan kamaa fii naxwi maa qaamu may kicin hayra zaydin zayd mooyaane iyo wa siwaa zaydin mooyaane wayucrabaani waa la icraabaya hayru iyo siwan bixasabi cawaamili cawaamisha qadarkooda fii naxwi maa qaama ma kicin hayru zaydin zayd mooyaane wa siwaa zaydin mooyaane wamaa ra'aytum aan arg hayra zaydin zayd mooyaane iyo wa siwaa zaydin wamaa marartu bihayri zaydin wa siwaa zaydin waidaa muddat waydaa muddad haddii la mado siwan siwan hadii la mado kaana wuxuu ahaanaya icraabuhaa icraabu siwan dhaahiran mid muuqanaya ayuu ahaanaya waidaa qusirad haddii la qasriyana kaana wuxuu ahaanaya ay huwa icraabkii muqadaran mid la qadarayo ayuu ahaanaya cala lalifi alifta dusheeda lagu qadarayo sheekhow labadii ismi waa kugu soo madax banaanaada sooma waa hayri iyo siwan hayri iyo siwan ismiga lagu soo reebaya hal xaala ayuu yeelanaya halkaa xaale mm, waxaan ujeedaa hayru iyo siwan waxaa lagu soo reebayaa hayran iyo siwan idaafay laazimaana horta waa loo idaafaynaya ismigii mustatnaha ahaan jiray ee ilaada ka dambayn jiray iyaga mudaaf ileyhi looga dhigaya maadaamay idaafe laazimaan hadda ma isla fahnay taa ma fahnay maadaamaynu sidaasi nidhi xukunkii uu qaadan lahaa ismigaasi iyaga loo idaafeeyeyna iyagaa qaadanaya ma wax adag ba ya ila waa laga odhan maadaama ad idaafasa awa xukunkii xaggeed geyne xukunkii ra'da hayru ka dulday si wana way ku qadaran tahay dee sheekh saxiix walala intaas nina basidayn markaa waxaynu nidhi hayru iyo siwan idaafay laazimaana ismigii ilaada ka dambayn jiray waa loo idaafaynaya ismigii xukunkii uu yeelan jirayna iyaga laftooda qaadanaya saddex xukun buu yeelan jiraye mar wuxuu ahaa wujuubu nasbi mataa idaa kaana alkalaamu taaman muujaban marna wuxuu ahaa jaaza nasbu walbedelu soo maa haye mata idaa kaana alkalaamu taaman hayra muujabin labaa kasoo bixi jireen muxuu ahaa munqadic iyo mutasil intaa waanu kala tuurnay hal bay noo laaban halkaasna muxuu ahaa calaa xasab alcawaamil mata idaa kaana alkalaamu naaqisa naaqis hadduu yahayna maxaa soo raaci jiray inuu hayru iijaabi yahay mana intaaba laqma maan ku celiya maya aashagarati walmustadnaa ka la soo reebay bilayse ka lagu soo reebay iyo walaa yakunu ka lagu soo reebay mansuubun mid la nasbinaayo weeyi laa hayru ay laa hayru nasbi nasba hayrki jaa-izan mid banaan ma aha maxaa dhacay liannahu mustanaha soo reebe labadan lagu soo reebay khabaruhumaa ay khabaru layse walaa yakunu weyiba waaba khabarkoogiiba naxwu qaama lqowmu qowmkiibaa istaagay laysa xaalo aanu ahayn bacdigu zaydan zayd walaa yakunu xaalo aanu ahayn bacdigu zaydan zayd muxuu ku yidhi mustanaha layse lagu soo reebay xukun keliyuba yeelanaya iyaga xukunkaasi waa mahay wujuubu nasbi weeyi in la nasbiyaa waajibaba limaada de waaba khabar khabarkoogi muxuu mansuub soo ma way iswaafaqeen soo ma mustatna soo mansuub maan jirin dee waa wujuub intaas lagu taagno faacilka ismigoodina me waa waajib listitar waa waajib listitar wa satru marfuucin biamrin xutima wa duuna yaa mudaaricin wasmayhima wa ficli listithnaa laysi waayo waa ficlu listithnaa laa yakununa waayo waa ficlu istithnaa khalana waayo iyo cadaa iyo xashaa shantaasaa ficlu listithnaa iyo faacilkoogu waajib listitaariya shantaana meel u dhigo waa inoo gaari doona labada kalena saddexda kalena waan gaadhana markaa khulaasadu maxay noqonaysaa mustanaha lagu soo reebo layse iyo laa yakunu xukunkooga ka waran lahu xukmu waaxidu wama huwa wujuubu nasbi limaada liannahu khabaruhuma waa labada khabarkoogi mayna basidayn ismigoogi me waa waajib listitaar war inta maynaan garanayn maan idin icraaba haddaba eeg ismiga layse culimmadu waxay leeyihiin laba mid bay ka dhigayaan waxay leeyihiin waa ismi faacil waa ismi faacil oo laga fahmayo ficilka hore ee qaamada laysal qaa'imu zaydan bay leeyihin ama waxay me waa huwa o waa bacdiyo kulligana laga fahmaya qoomkaa laga fahmaya laysa xaal aan u kulligu zaydan zayd labada labadaba u celinaya wlmustadnaa ka lagu soo reebay bilayse layse ka lagu soo reebay iyo walaa yakunu ka lagu soo reebay mansuubun mid la nasbinaayo weeye laa hayru ay laa hayru nasbi nasbe hayrkii jaa mid banaan maba aha linahu ay liana lmustathnaa mustathnaha lagu soo reebay labadani khabaruhumaa ay khabaru layse walaa yakunu weeye naxu qaama lqawmu laysa zaydan walaa yakunu zaydan waxba ma hadhi sheekh wlmustanaa kana waa basiidba wlmustanaa ka lagu soo reebay bikhalaa khalaa ka lagu soo reebay wacaddaa caddaa ka lagu soo reebay waxaashaa xaashaa ka lagu soo reebay yajuusu waxaa banaan jaruhu ay jaru lmustanaa mustanaa in la jaro ayaa banaan wanasbu ay wanasbu lmustanaa mustanaa in la nasbiyaa banaan bihaa ay bi hadihi ladaati adaadka kan anaan lagu nasbiyo naxwu qaama lqowmu qowmkii baa istaagay khalaa xaaluu ka hadhoon yahay bacdigaasi zaydan zayd wakhalaa zaydan zayd xaalow ka hadhoon yahay wacadda xaaluu ka gudubsan yahay zaydan zayd wacadda zaydan zayd xaaluu ka gudubsan yahay waxaasha xaaluu ka nasaan yahay zaydan zayd waxaasha zaydan zayd xaalow ka nasaan yahay fain jararta haddii aad jartid fahya alaaadani xuruufu jarin xuruufu jar weeyi wain nasabta haddii aad nasbisid fahya alaaadani afcaalun afcaal weeyi ilaa ana siiba weyhi duqii siiba weyhi lam yasmac ma maqal filmustafnaaka lagu soo reebay bixaashaa xaashaa ila ljara jar mooyaane waayahay wttasil way la xidhiidsani ma ma way la xidhiidsani bicada cadaabay la xidhiidsani wakhalaa khalaabay la xidhiidsani fayatacayan waxaba caynoobi annasbu nasba ayaa caynoobi walaa tatasilu la xidhiidhsan mayso ay hiya ma bixaashaa xaashaa la xidhiidhsan mayso taqulu waxaad odhanaysaa qaama lqowmu qowmkii baa istaagay ma cadaa zaydan ma cadaa zaydan zayd waxa uu ka gudubsan yahay wa qaala waxa uu yihi labidu labid waxa alaa kulu shayin ma khala llaha bailun wakulu naciimin laa maxala tazaa'iluun alaa baraaruge kullu shayin shay dhammaantii ma khala laha ilaahay waxaa ka soo hadhay baailun wax baatila oo zuulaya oo tirtirmaayo weeyi wa kullu naciimin nicmo kastaalana laa maxaalata shiki la'aan zaa'ilun tii zuulaysa ee baaba'aysa wey barwaaqo kasta waa nicmada adduunyada weeyaan barwaaqo kasta adduunyada ku hayso ay baabi'i marun bay tegi sheekhow dib ugu noqo muxuu ku yidhi mustanaa lagu soo reebo khala iyo cadda iyo xaashaaba ku hadhay sawma maxay ahaan jire mutaradidatun bayna alficliyati walxarfiyati sawma yajuusu jaruhu mata waa markay xuruuf noqdaan wa nasbuhu mata waa markay afcaal noqdaan war mayna basiid ban waa basiid sheekh waxaaday kuma jiro qaamal qawmu khalaa zaydan waxa ka dambeeya una waxa ka dambeeya hadduu nisbisan yahay ficil ka dhig ismigiisii faacilkiisina me waa waajib listitar oo anigi ini lahaa layse iyo yakun sow laba maad wa ficlulistina halkii lagula wa satru marfuucinda saddexdana uge waa shan maynayn shantaa weeyaan be ficlulistina laguu sheegaya faacilkoogu waajib eh, istitaarkaya ila waa ficil maadiy ficilka maadiga faacilkiisa waajibistitaar mu ahaan jirin shantanaa kamid a ah daba iska ilaali inkastoo yakunu da ay tahay ficil waxa ka dambeeyaad eegaysa aya hadduu nasbisan yahay waa ficil faacilkiisina waa waajibulistitaar waxa ka dambeeya hadduu jaran yahayna waa xaraf tacaluqna uma baahna tacalluqna uma baahna laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi sawdigii lahaa waa shabiihun bizaa xurufu jirkaynu ku baran doona inoo soo socda insha allah inkasta qaarkoodna hala tacalujiyo sida fiican lama tacalujiyoba waxba haga horaa ku tacalujin ma isla fahnay inta marka wuxuu ku yihi haddaad jartid waa xuruufu jar haddaad nasfisidna waa afcaal mafcuul baa u qaado faacilkiina waa waajib listitaar laakiin wuxuu yihi sheekha laydhaa siiba way soo garan maysa ya kamuu maqal muu maqal mustanaa xaashaa lagu soo reebayo jar mooyaane wax kale kumuu maqal ya jar mooyaane sidaa aawadeed wuxuu leya waaba xarafyadu ficil maa buu ficil maa buu leey maadaama waxa ka dambeeya jarun lagun ku arkay waxaa ka dambeeyaa jarun maadaama oo u yahay iyadu waa xarafba sidaa aawadeed jarku u laazimiyey laakiin hayru siiba weyhi nasba ayaa ku maqlay sidaasaana saxiixa qaacidaduna waxa ay tahay waman xafida xujatun calaa man lam yaxfad nin wax sheeganaya cidda wa cidda wax xifdisan ee shaahidki iyo wixii haysaa yay xujo ku tahay ciddaan xifdisanayn shaahid baan haynaa bay yidhahdeen xaashaa qurayshan faina allaha fadalahum cala albariyati bilslaami wddiini xaashaa qurayshan manhaynaa bay idhahdeen sawta nasbisan waxaan ka dambeeya sii booyi maxaa lagu yidhi markaa waman xafida xujaton calaa man lam yaxfad taana halkaa kaga bax laakiin mid ogaado culimoy waa marka ayna la xidhiidhsan ma ma ma ma maxaynu kusoo banay inaad tobnayd soo ma waa maadii masteriyadahay ee darfiyada soo garan maysaan maadaasi hadday la xidhiidhsato waa xaraf xarafna xaraf ma galade xarafna xaraf ma galo misle fahne markaa maada hadday maa gasho waxa ka dambeeya waxay noqonayaan afcaal bay noqonayaan oo waxay u caynoobayaan inay ficil noqdaanba de marka markay muransan yihiine mutaradidka ayihiin waa markayna maa la xidhiidhin intaana mayla fahamteen hadday maa la xidhiidho maxay noqonayaan afcaal bay noqonayaan limaada maadana xarafa xarafna xaraf ma gala de xarafa xaraf gala intaana maadan lafteedu xaashaa lama xidhiidho ah, xaashaada lama xidhiidho iyada oo lama xidhiidhiyo keliya waxay la xidhiidhaa cad iyo khl alaa kulu shayin maa khala laha bailu wakulu naciimi laa maxaalata zaa'il waa baxru dawiil alaa kulu shayin maa khala laha bailun wakulu naciimin laa maxaalata alaadu waa xarfu yuftataxu bihi lkalaam litanbiihi lmukhaaabi qofka mukhaaabka ayaa lagu baraarujiyay hadalkaa lagu furfurtaa bailka miya waa azaa'il lfaa'itu waxaana laga keenay baطla shayu butlan bulaanan bidamihina idaa dahaba dayaaca shaygu markuu saa noqdo ayaa la dhaaba naciimka miya waa ma ancama allahu calayka wuxuu ilahay barwaaqa kuu siiyey laa maxaalata bifatxi lmiim waa laabudda macnuhuna muxuu noqonayaa shay kasta waxaan allah ahayn waa mid zuulaya oo dhammaanaya oo aan daa'im ahayn nicmo kastoo nicmada adduunyada ihina sidaas oo kale iyadna way dhammaanaysaa oo way baaba'aysaa alaad waa xarfu istiftaax kullu waa mubtade shayin waa mudaaf ilay ma waa masderiya khala waa ficil maadi o ficlu istina faacilka waa waajibulistiftaaru waa huwa lafduljalaal waa mustaniya oo waa mafcuul waaya masterkaay xarirayaan xaal baa lagu nasbin ama darafnimo bail waa khabarka kulu wowgu waa xarfu cadaf kulu waa mubtada nacim waa mudaaf ilayhi laadaasi waa naafiyatu liljinsi maxaale waa ismigay khabarkeygi waa maxduufa waa lana zaailuna waa khabaru kulu nacim wa ku laaban ma jiro baabul istisna halkaasaan kaga baxnay ama khabaru kaana kaana khabarkeega wakhawatiha walaalaheed iyo wakhabaruxuruufi xuruufta khabarkooga xuruufta almushabahati lagu shabahay bilayse laysa iyo wakhabaru afcaali muqaarabati afcaal muqaarabaha khabarkooga iyo wasmu ina ina ismigeeda iyo wakhawaatiha walaalaheed iyo wasmu laala ismigeeda allati laadaaso kaainatun u ahaatay linafyljinsi linafyi xukmiljinsi jinsiga xukunkiisa linafyi linafyiljinsi linafyi xukmiljinsi fataqadama waa soo horumaray alkalaamu hadal calayha ay cala almadkuuraati madkuuraadda laga soo hadlo fi lmarfuucaati marfuucaadda dhexdoodu inoogu soo maray waama tawaabicu tawaabicdii miya fasayati waa iman doonaa alkalaamu hadal calayha ay cala tawaabici tawaabicda laga hadlaa in shaa allahu allah haddii u yidhahdo tacaala allah sareeye baabu lmakfuudaati min alasmaai wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk